bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه عlى mحamedi وعlى آli mحamed rb اشhrx lii sadrي وysir lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wbali sada gaar ahaan waxaan ku guda jirnay macrifada weliba waxaan kusii guda jirnay ismiga mawsuul waxaanu soo qaadanay mawsuulka khaaska iyo mawsuulka mushtaraga marka caawa insha allahu tacaala wuxuu ka bilaabmi doonaa qowluhum fi al wadu wada halkaasuu ajrigeenu ka bilaabmaya waayo wuxuu sheekhu inoo soo abiray al inay noqoto mawsuula duuna inay noqoto mawsuula daana inay noqoto mawsuula intiibuu sii qaadaa dhigaya wuxuu yidhi sheekhu wa inamaa takunu waxa uunay ahaani al al waxay ahaan mawsuulatan mawsuulo ayay ahaan bishardi an takuna bishardi kawnihaa ahaanshaheega shardinteeda ayay ku ahaan daakhilatan ay tahay mid gashay calaa wasfin wasfi mid gashay wasfiga oo sariixin cad wasfiga oo ligayri tafdiilin tafdiil hayrkii ah wuxuu leeyahay almawsuulo waxaa noqonaysaa marka laga helo saddex shardi saddexda shardi shardiga ugu horeeya waa inay wasfi gasho wasfi waa inay gasho shardiga labaad waصfigaasi waa inuu yahay waصfi sariixa shardiga saddexaad waa inuu yahay afcalu tafdiil hayrkii wa inuu yahay waصfi baynu nidha waصfiga waxaa ku baxaya aljaamidu jaamidkaa ku baxa jaamidka hadday gasho maxay noqonaysaa xaraf bay noqonaysaa waa ismiba soo ma sida arajul oo kale isagaa soo wada insha allah muxtarazaadka sariixin cad baa ya wasfinimada ku cadde maxaa ku baxay waصfun halabat calayhi alsmiya wafi ay ka qaalib noqotay isminimadu waa wafi lakin maxaa ka qaalib noqday isminimadii bay ka qaalib noqotay sida asaaxib oo kale ligayri tafdiilin ba la yidhi sooma hadduu afcalu noqdo wasfigii ka war isna asha ku jirta saddexdaaba maxay noqonayaan xaraf bay noqonaysaa mawsuulo noqon mayso macnuhu waa intaas hoosu dhacaya wa huwa halaaatun waa saddex wahuwa ayade wahuwa mawsuufka kaa tilmaamaha alihi wahuwa ay aymawsuuf kaa la sifeeyey ee tilmaamaha wasfigaa tilmaamaha lihi alaaatu sheekh waa saddex buu ku yidhi ismulfaacil ismigii faacil weey ismu facil waxaa ku hoos jira sifa mushabahada wadalika tusaale kadaaribi kii garaacay weey wasmu lmafcuuli ismigii mafcuul weey wadalika tusaale kalmadruubi kii la garaacay weey wasifatu sifadii weey sifadii almushabahatu ismiga faacil lagu shabahay wadalika tusaale kalxasani iyo wixii lamid aweey saddexdii ba ku tusaale ismigii faacil oo daariba ismigii mafcuulo madruuba sifadii mushabahadii oo alxasana waay haddaba halkana wuxuu ka sheegaya muxtarazaadkii maadaama uu ku yiri waa ina wasfi gasho wasfigaasi waa inuu sariix yahay ligayri tafdiilin muxtarazaadkii buu sheegaya ya intaa waxaa kasoo horjeeda hadday gasho maxay noqonaysaa intii buu ku baraarujinaya quradan ka sheeg sheegayna wuxuu yidhi faidaa dakhalad haddii ay gasho ayo fa idaa dakhalad haddii ay gasho hiya ashide cala smin ismi haddii ay gasho ismiga oo jaamidin jaamida wasfi maaha waa jaamid wadaalika tusaalihii ka rajuliba weeye ow calaa wasfin ama wasfi bay gashay wasfiga oo yushbihu shabaha huwa wasfigu alasmaaa asmaada shabaha asmaada aljaamidata jaamidada ah wadaalika tusaalihii ka saaxibiba weeye aw calaa wasfi tafdiili ama wasfu tafdiil ay gasho wadalika tusaalo kal afdali kii fadliga badnaayo walacala kii saraynta badnaa weeye fahiya ashi xarfu tacriifin xarfu tacriif weyi idaa baa jawaabkeygi weyan waa taafadalge fahiya iyadu xarfu tacriifin xarfu tacriif weeyi intii didkoogii weyan sooma wasfi baa la yidhaha haday jaamid gasho waa xaraf ya sariixin baa la yidhaha wasfun qalabat calayhi ismiya saaxib maxaynu idhi qof kasta qof la socda awel hore saaxib lo ohan jiray markii dambena muxuu caam ku noqday madaxweyne cidda ku xigta ciddaasaa loo isticmaali jirtay madaxweyne ku-xigeenka asaaxib muxuu noqda marka caalam muuna noqon ya cid gaar markaa u cayimnaaday soo ma haye xaraf u kaa noqday wafi tafdiil bay ismu tafdiil bay gashay ama afcalu tafdiil xarfu tacriifi kaa noqonaysaa intaaba mawsuulahe ha isku odhanin sheekh asaaxib asha ku jirta waa mawsuula ha isku odhan ya alafdal asha ku jirtana ha isku odhanin ha isku waa yahay cadfatah yushbihu ka waran mafcuulkeegi hada mayn laba mafcuul ba qaataa ma kii koowaad waa kii labaadna waa alasma yaa ku waafaqsan ya شheek md anaa doonaya in laba aaso kolkaa hadaas sheek wa waa kii koowaad yushbu hadaas waa kii koowaad bui ya maadri labadan ismiya damba labada ismiya dambe mid baa sifa mid baa sifaa laqmada la socda may anmaa doonay in hada inaa mafcuul ma eh, ah. ya <laughs> eh. <laughs> kaya ku jira waay yushbihu shabahada ficilkumana ka midnaanshaa intaas maa doonay inaad fahandaan de ha ku khaldamina qaar baa moodaya mafcuul soo ma ya ha ku khaldamina iska ilaaliya waa ficilka kamid tahay de shabaha muna ficilku ya aadan waa kamid marka iyay kuhoos marin de waa meelaha way kuhoos marin kartaa moogta waaya ficilka muxuu kaa noqon marka shabaab u kaa noqon ya waayahay markaa saddexdaa hadday gasho muxuu noqonayaa xarfu tacriif mawsuula noqon maysaa lagaa yidhi arinta ma isla fahni marka alimse shardi baa loo eegaya markay mawsulo noqonayso saddex an tadkhula calaa wasfin sariixin ligayri tafdiilin intaaso dhan iska xifdi inta haddii aad heshid waa mawsuula icraabkeyga xaguu ka muuqanaya cabdinaasir aguu ka muuqanaya raabkeyga iraabkoda siladu ka muuqanaya siladu eeg siladeedu iyadu waa maxay wasilatu al alwas fusaxala kuma soo dhan wasfigaasu iyada ka muuqanaya ila iyadii kolkay xaraf shabahday lafdan waa macnan bay ka shabahday icraabki waa laga naqliyey ya icraabki waa laga naqliyey maxaana loo naqliyey waxa ka dambeeya lianna allama ashbahat ilxarfa lafdan wa macnan e ultiqad icraabuha ilaa maa bacduha alati kana xaquha calayha kaasaa lageyey marka markaa saddexdaa shardi maad eegeysa ka socon marka waa isla fahnita wa inamaa takunu waxay ahaani dudu waxay ahaani mawsuulatan mawsuulay ahaan luqati tayin nimanka reer tayin luqadooda dhexdooday mawsuulo ku ahaan khaasatan akhusu waan gaar yeelaya khaasatan gaaryeelid baan gaar yeelaya taquul waxaad dhahaysaa jani waxay soo gaadhay duuki qaama kacay wa sumica waxaa laga maqlay min kalaamihim nimanka reer tayi kalaamkooga waxaa laga maqlay la waduu fi samaayi carshu baa laga maqlay iyadoo nasriya laa yeeli maayo waduu allihii baan ku dhaartay fi samaai xagga sare u kusugnaa carshuhu carshigiisiiy arrintaasi mid aan yeelayo maaha wainamaa takunu duu takunu ismigeedi awe farhan takunu ismigeedi awe <laughs> takunu ismigeedi awe takunu takun ismigeedan doonaya iyadiiba kawne wa inamaa takunu dudu waxay ahaan mawsuulatan bay ahaan ma ismigi kan maay tarfaismtaabr aw ismigedi <laughs> inamaa takunu waxay ahaan dudu waxay ahaan mawsuulatan bay ahaan laqmaday la socdaya eh, fi luqati ay nimanka reer ay luqadoodun bay ku tahay iyadu ma luqatulcarab oo dhan ba may waa luqatu ay weeyaan dayna waa qabiilo carab ka mid a khaasatan waa ka guuriba waan gaar yeelaya akusu waan gaar yeelaya khaasatan gaaryeelid baan gaar yeelaya bimacnaa du inay mawsuulo tahay fii luqati tay taqul waxaad odhanaysaa jaanii ah, fuaad sawta jaahil laazima ah, sawta mafcuulqaata adna waxaa laga laqmaynayaa maxaa laga lama bimacnaa wasala tadmiim baa ku jira ficil kale macni baa la dhehansiiyey ya iska ilaali jaaanii waxa isoo gaadhay baan ku leeyahay duukiibaa isoo gaadhay qaamo kacay wasmica waxaa laga maqlay min kalaamihim carabta eh, min kalaamihim nimanka raii kalaamkooga isagoo nasriya laa maya saa yeeli maayo wadu allihii ayaan ku dhaartay fi samaai xagga sare ku sugnaa carshuhu carshigiisu uu ku sugnaaye maxalushaahidku waa duuda wey oo iyadoo nasriyay leeyihin ayaanu hee helna iyadii oo mawsuula abay ah leeyi wa qaala shaaciru shaacirku wuxuu yihi shaacir iyaga a ah weya nimanka reer daya wuxuu yidhi faina almaaa maau abi wajadii wabiri duu xafartu waduu tawaytu waa baxruwaafir sooma faina almaaa maau abi wajadii wabiri duu xafartu waduu tawaytu faina almaaa biyihi maau abi waa biyihii aabahay buu yidhi wajadii wa maau jadii waa biyihii awowgii ya wabiri wabiri ceelkaygii wa bi'ri ceelkayguna dhuu kii weeyi xafartuhaa anigu aan qoday waduu kii weeyi dawaytuhaa anigu aan kaarakaareeyey ya niman ba isku qabsadeen mawta ya kaab kaab baan ulahay bu le adeer biyahan ka dhaqaajiyu le meesha ya <laughs> waa ku caanamaalay oo awoogi baa kusii caanamaalay markaa meesha wax inii yaalaa ma jire iska eega buu leeyahay laakin macluushaadka marad ka garatid aad uga socotid dhun weeyaan dhun maxay ka wadaan bimacnaa allati waayo biri lina albira muanahat macnaa macna ahaan bay u muanad dhun bimacnaa allati weeyaan caaidkiina me xafartuhaa wuu go-an yahay waduu tawaytuhaa wuu wa biri waxaad ku cadfi kartaa wa biri wa ina biri ceelkayguna dhuu kii xafartu waxaad ku cadfi kartaa ismiga inaad ka cadfi karta oo almaa haddee doontid mubtadaad ka dhigan kartaaba mubtada markaad ka dhigatidna duumaad khabar uga dhigi haddii kale duum markaa sifay kuu noqon inaad xagga hore ku cadaftid fa ina almaaa biyuhu maau abi waa biyihii aabbahay wa wa maau jadii waa biyihii awowgey wa bi'ri ceelkaygii weeyi duu ceelkaasoo xafartuhaa anigu aan qoday waduu ceelkaasoo dawaytuhaa anigu aan kaarakaareeyey xitaa kaarakaarada baana u sameeyey buu le ya marka wax idinkaga jira ma jirta buu almaada waa ismigaayo ismigii ina munayn maauna khabarkeegi munayn daabi mudaaf ilayhi wajadina ku cadaf wa birina kusii cadaf duuna sifa ka dhig xafartu waa siladii waduna kusii cadaf dawaytuna waa siladii caydkiina ugaanya waaba inta maxalushaadkeena uga soconaana waa maxay waa duu oo bimacnaa allatiya waa nulqatu ay shaacirkoogi baa saagi ka soco marka markaa duuna waa xilima xilima mawsuulo noqotaa ma mar kasta la waa fi luqati ay intaa ku xidh iyadana ilaa mutamid intaas ma soma ka soco marka wainamaa takunu waxay ahaani da dha waxay ahaani mawsuulatan mawsuulay ahaan bishardi an yataqadamaha bishardi taqadumiha ka horaynteeda shardinteeda ayay mawsuulo ku ahaan ma ma ay ka horayso maadi alistifaamiyati istifaamiyada loo nisbeey wadalika tusaale naxwu qawlihi ilahay qowlkiisa wey tacaala allah sareeye ma waa maxay dha kaasi ma maxay ayuu yahay dha kaasi anzala u dejiye rabbukum rabbigiin u soo dejiyey ma maxay ayuu yahay da kaasi anzala uu soo dejiyey oo bukum rabbigiin aw man man ay ka hormarto manti alistifaamiyatu istifaamiyada loo nisbeeyey waqasidatin taati muluka ariibatin qad qultuha liuqaala man da qaalaha waa bahru maay bahru kamil unagana waqasidatin taati muluka ariibatin qad qultuha liuqaala man da qaalaha u yihi waqasidatin taati muluka qad qultuhaa liyuqaala man daa qaalahaa waa baxru kamil weyan wa qasiidatin ay waruba qasiidatin qasiida badana qasiidada oo ta'ti imanaysa hiya qasiidadu almuluka boqorada u imanaysa boqorada soo gaadhaysa qasiidada oo hariibatin weliba hariiba oo wax lamidiba aanu jirin qad qultu aan idhi haa qasiidada likay yuqaalan aanu idhi loo yidhaahdo man wa keedaa kaasi qaala yidhi huwa manku ha qasiidada alla qasiidadani wanaagsan ayaa tiriyey ya si laisku yidha darteedna aanu idhi bu qasiidada waxaad igu kelife waa waa in loo idhaahdo waa ka tiriyeyuha meesha maxaa adab wax ku jira waka markaa wa qasiidatin ya wowgaasi waa mahay abshuur wa qasiidatin masha alla waa rubowey ya maxay lamid tahay beyt soo dhigan ad walayli kamawji lbaxri alqa sudulahu calaya bianwaaci lhumumi liyabtali alkan kuso marnay mutamiyad iyo somayn wa qasiidatin dee wow aad wa qasiidatin maad soo marin ilaa jurumi waa rubu soo laasama tusaale horta maxaa loo keenaa mihaal haddee la keeno mihaal haddee la keeno wax allo wixii lamida looga qiyaas qaadanaya haddee la dha wax allo wax mihaalaha la qoro ma ma suuragal ma maya soo ma markaa wa qasiidatin maan soo dhigana lakin waa rubajri hor kusoo martay de sooma markaa eeg qasidatin qasidatin markaa waa mahay waa mubtade waa xarfu jarin shabihun bizaaid mali loodhan jira sooma haye ta'tiina waa sifo almulukana waa taati mafcuulkeegi hariibatina waa sifo labaad markaa waxay ahaydba inuu hariibatin ka horreysiiyo lakin imika waa maxay intuu jumlo ka sifeeyo haddana mufrad ka sifeey soo ma waa sax iyada lafteedu qad qultuha marka maxay noqonaysaa sifaha ka dhigna khabarkii ka dhigde ya qasiidada oo qad qultuhaan idhi ha khabarkii bay ku noqonaysaa liyuqaala laamku waa laamukayde soo ma ya man man waa maxay waa istifaamti man waa ismu istifam waa mubtade dhana waa khabarkii qaala waa ficilkii maadi haye faacilkii waa huwa oo caaidkiina o dhaa u noqonaya haana qasiida iskaga celi waa mafcuulkii muxuu noqon wa qasiidatin ay waruba qasiidatin qasiida badana qasiidada oo tatii imanaysa hiya qasiidadu almuluka boqorada u imanaysa ya qasiidada oo ariibatin ariiba qad qultu intaan idhi ha qasiidada abar weeyaan iska ilaali qad qultuhaa qasiidada o qad qultuha ma qad qultuhaa intaan idhi qasiidada liyuqaalo si loo yidhaa darteedna aanu idhi man waa kee thaa kaasi qaala yidhi huwa manku ha qasiidada yidhi qasiidada cidda tirisa waa waayahay y ma ladi y ma ladi y ma ma ma maxay ayuu yahay alladii ka anzala uu soo dejiye rabukum rabbigiin uu soo rogay uu soo dejiyey waman waa kee alladii ka qaalaylihaa qasiidada masl baan intii kutubka kusii fasiraya markaa maadaa hore aayadda qur-aanka waa maxay waa mubtadada waa ismu istifhaam wey daana maxay noqonaysaa khabarkii de anzalana ficilkii maadi rabukumna faacilkii saxiix wala lah waaya ta dambena muxuu uga socdaa man da qaalahaadu uga socdaa iyadana oo waxaa ka hor martay man alistifhaamiya marka u fiirso daadu waxay mawsuulo noqotaa daadu xilli mawsuulo noqon jirtay xale maxaanu nidhi marka laga helo saddex shardi baa soo maa ko ka hor ma ama man alistifhaamiyatayn waa kay noo dhigayba laba shardiga labaadna muxuu ah ya cadamu lilgaadi inaan la ilqaynin inaan la ilqaynin waa maxay macnaheegu maada iyo manta ayaa laga dhigayaa ismi keliya oo lagu su-aal dalbayo ya eeg maadaa maxay ayuu yahay baa iska odhanaysa eeg maadaa maxay bu anzla rabukum rabbiguin soo deji marka maadaadi markaysaa noqotoba mafcuul muqadama mafcuul muqadamay noqonaysaaba maadaa ismun murakabun mabniy cala sukun fi maal mafcuul muqadam bu iska noqonaysaaba maadigi maxaa las tarkiibiye iyo daadi ismi keliyana laga dhigo oo lagu su-aal dalbo man daa waa kee qaalaha ka yidhi saxiix walala marka maxaynu odhanaynaa waa inaan la ilqaynin laynaan la ilqaynin macnaheedu waa maxay iyada iyo ismigan istifhaamkaa inaan laga dhigin ismi keliyade shardiga saddexaadna muxuu ahaa cadamu dukuuli hatambiy ha tambiih waa inayna gelinde ya ha tambiihe waa inayna gelin saddexdaa shardi marka laga helo daa maxay ku noqon sheekh mawsuulo haddaad ka weydiidna maxay ku noqon ishaare inta maynaan isla fahmin ka soco marka wuxuu yidhi fain lam yadkul haddii aan u gelin alayha fain lam yadkul haddii aanu gelin alayha daadii shayun shay haddii una gelin shaygoo min dalika madkuurkan aan sheegnay kamid a oo man iyo ma ah fa hiya daadii waa jawaabkii ismu ishaaratin ismu ishaare weeyi maxay ku noqonaysaaba ismu ishaareba weeyaan ya maada ma iyo d ma iyo man haddayna ka hormarin maxay noqonaysaa dee ismu ishaaraha taqaanay noqonaysaa walaa yajuusu ma banaana an takuna inay ahaato an takuuna inay ahaato ismigi takun walaa yajuus walaa yajuus ma banaano an takuuna inay haato hiya dhadi mawsulatan mawsuula inay ahaataa ma banaano qulnaa saasaan leenahay buuri sheekhu khilaafan mukhaalifiina xaalaan nahay kuwo ku khilaafaya ya lilkuufiyiina kuufiyiintan arrintan ku khilaafayna oo kuufiyiintu waxay leeyihiin iyada oo saas ismi ayay iska noqonaysaa mawsuula iyada oo man iyo ma ayna ka hormarin bay mawsuulaad ka tahay kuleeyi xitaa tambiih ku jirtay mawsuulaad ka noqonaysa ay kuleeyi saas yidhahan wastadallu way daliishadeen ayo kuufiyiin biqawlihi biqawli shaacir shaacirka qowlkiisa ay daliishadeen cadasma licabaadin calayki imaaratun aminti wahada taxmiliina aliiqu baydkaasay daliishanayaan cadasma licabaadin calayki imaaratun aminti wahada taxmilina aliiqu waa baxru tawiil wuxuu yidhi cadas joogso ya cadas joogso maa licabaadin cabaad uma sugnaanin calayki adiga dushaada imaaratun madaxtinimo cabaad imaaro iyo madaxtinimo dushaada kuma leh iska joog ya qartiisi buu la hadlaya ama faraskiisii aminti aamin baad noqotay walxaal baad aamin noqotay haadaakii taxmiliinahu aad siday aliiqun mid madax banaan oo furan uu yahay wuu xidhnaayo kadibna waa la sii daayey ya kadibna faraskiisiibu la hadlaya wuxuu leya caddas caddas ya waa ismu sawt ismu sawt wey faraskaa lagula hadla iyo baqashiyo caddas waa joogso wey macnahu marka markaad icraabaysid caddas waxa weeyaan waa ismu sawtin mabni ala sukun la maal loo min acraab bes caddas ismu sawtin mabni ala sukun admrabkaas muxuu yidhi saa ma tahay caddas ismu sawtin mabni ala sukun la maal lahu min alra waa sida waa ismu sawt wey cadas joog wey macnaygu mana wa waa istifhaam wey ma waa naafiya aan ujeeda naafiya maaduna waa naafiya licabaadin waa khabar soo taqadumay imaaratuna waa mubtada muakhara calaykina imaara ku tacaluji aminti waa ficil iyo faacil wow waa waawlxaal haadaadanay marka ka dhigayaan maxay kuufiyiin hadday yihiin ayo mawsuulay ka dhigayaan haadaada iyadoo xarfu tambi ku jira xitaa taxmiilinana maxay ka dhigayaan siladii caaidkiina u goanyo taxmiluunahu wey aliiquna waa khabarkii haadada marka iyagu waxay ka laqmaynayaan eeg cadas joogso maa licabaadin cabaad uma sugnaanin calayki adiga dushaada imaaratun madaxtinimo dushaada ugumay sugnaanin iska joog aminti aamin baad noqotay wal xaal baad aamin noqotay haadaakii taxmiliinahu aad siday aliiqun yahay mid madax banaan oo furan oo sii daysan markaa taxmiliin sila ka dhigayaan de maxay ka dhigayaan mawsuul bay ka dhigayaan oo kiibay ka basriintuna maxay leeyihin haadaadan waa ismu ishaaray leeyihin taxmiilanana xaalay ka laqmaynaya maxay noqon marka cadas joogso maa licabaadin cabaad uma sugnaanin calayki adiga dushaada imaaratu madaxtinimo amintii aamin baad noqotay walxaal baad aamin noqotay haadaa kan taxmiliina xaalaad xambaarayso aliiqun mid madax banaan oo furan u marka haada iyagu ismu ishaaray ka dhigayaan taxmiilanana maxay ka dhigayaan jumladan xaalay ka dhigayaan de aliiquna waa khabarkii weyaan marka intaasi ku kala duwan yihin iyaguna waa ismiishaaray leeyihiin jumladuna waa xaalo kuwa kalena waxa me waa mawsuul jumladuna waa siladii ba caydkiina waa maxduufay leeyihin waan masle fahnaynba qaaluu waxay yidhahdeen kuufiyiin haadaa haadaa mawsuulun mawsuul weeyi mubtadaun mubtada wey waa mawsuul mubtada mawsuulun mawsul mawsuulkaasoo mubtadaun mubtada wa taxmiliina taxmiliinana silatuhu haadaada siladiisii wey silatuhu mawsuulka dhe silatuhu mawsuulka siladiisii wey wlcaaidu noqdihiina caaidkiina maxduufun mid goan an weey waaliiqun aliiquna khabaruhu khabarkiisii weey wataqdiiru taqdiirkuna waxa uu yahay wladii eg wahaada kii wladii kii bay noqonaysa marka wladii kii taxmiliinahu aad xambaarsanayd ee aad siday aliiqun mid sii daysanoo furanoo madax banaan wey saas ayuu ka laqmanayaan marka waa isla fahnima kuwa kalena maxay leeyihiin me maadaama xarfu tambiih u galay ya waa ismi ishaaray leeyihin ma aha maxay ismi he ismi mawsul maaha bay leeyihin basriyiinna waa ugu kala jabeen marka marka kuufiyiintu shardaba uma dhigayaan waa iska noqon kartaa bay kuleeyihin basriyiintuna maxay leeyihin maya e haddii ha tambi ku jirto waxay u caynoobaysaa ismi ishaaranimo manya ma hadday ka hor martana waxay u ismi mawsuul haddii ku jirina waa ismi ishaarisi bay leeyihin ormaslean wahaadaa beytkan iska dhe wahaadaa beytkan laa daliila daliil kuma sugna fiihi beytka dhexdiisa wax daliili kuma sugna lijawaazi an yakuuna inuu ahaado banaanideeda darteed buna daliil ugu sugnayn tha tha inuu ahaado lilishaarati ishaare inuu u ahaado ismu ishaare inuu u ahaado ya ayaa banaan maadaama ismu ishaare inuu u ahaada uu banaan yahayna kuufiyiintii daliil kuma hayaan sababtu waa maxay ida jaa alixtimaalu saqط اstidlaalu istidlaalkii ama wuu buraya baطl istidlaal ama saqط اstidlaal waayo meesha ixtimaal baa yimid sooma tanna way ixtimaashaa tanna way ixtimaashaa murajixna meeshii ma jiro sooma marka maxay noqonaysaa ixtimaal maadaama oo u yimid nimanka kuufiyiintii daliil kumale marka daliil kuma le waayahay bal waxaba waxaba ay yar haalibtaa dhinaca basriyiinta u badantao dee ha u tambiih baa gasha soo ma daa soo soo xarfutamimuga jir ismi ishaara haadii baa ku jirta bade wahuwa wahuwa wahuwa haadaag iskaga celi wahuwa haadaagii mubtadaun mubtada weyi wa aliiqun aliiquna khabaruhu weyi wa taxmiliina taxmiliina jumlatun jumlo wey jumladaasoo xaaliyatun xaaliya wtaqdiiru taqdiirkuna waxa weeyi wahaadakani daliiqun mid furanoo madax banaan weeyi fii xaalati kawnihi ahaanshihiisa xaaladeeda ayuu mid furan yahay maxmuulan mid la xambaariye u yahay laka adiga laguma xambaariye xaaladaad xambaarsanteed sidid baqalay ya waktigaasu daliiq iyo mid madax banaanoo furan ba u yahay wadulu wadukuulu xarfi tambiihi xarfu tambiiha gelitaankiisa calayhaa daada ay gashay yadulu wuxuu ku tusinayaa dukuulkaasi calaa anahaa daadu lilishaarati ishaare inay u ahaatay laa msliinti baa ka xoog bata maaragda msliinti baa ka xoog bata taasaa nagu dalilin annaga idinka maxaa dalilin waysaa wuxuu yihi sheekhu fa haadihi tani khulaasatu lqawli qawlka xulkiisii iyo murtidiisii iyo miidiisii weeyi fii tacdaadi lmawsuulaati mawsuulaadda tirintoodiina laga hadlayey iska taaluji qawl iskaga tacalluji tacdaadna ticdaad hasku odhanin waayo sarfigi baynu kusoo baranay sooma ya takraar tikraar ma jiro takraar iyo tacdaadi waa iska ilaali laba keliya laale tilqaa iyo iyo tibyan labadaasa jira labada mstr baa kuso arooray iyagoo biwasni tifcaal khaasihaa ah, mawsuulaadda keega gaarkaa oo sideed ahaa wa mushtarakihaa mawsuulaadda keeda la wada lahaa oo lix ahaa intiiba u kuu khulaasiyey sheekhu muna kuu khulaasay ya sheekh ma wax kuu laaban ba jira macalmushtaraki uu kuu dhameeyey qaabka u noqnoqonayana uu kuu sheegay halkan wuxuu ka bilaabaya siladii sila maxaad ahayd siladii buu sheegaya ila ismiga mawsul maxaa nuli maftaqara ilaa silatin ucaaidin wuxuu yidhi sheekhu faama silatu siladii fahiya hiya siladii kaainatun waxay ahaatay calaa darbayni laba qaybood dushooday ahaatay jumlatin jumlay ahaatay wa shibi jumlatin shibi jumlay ahaatay siladu waa laba qaybood waa jumle iyo shibhuljumla jumle iyo shibhuljumla waaba labada markaa jumladii labaa ka soo bixi jumla ismiya jumla ficliya shibhuljumlina maxaa ka soo bixi saddex daraf iyo jaariye majruuriyo wafi markaa shubhu jumluhu qofku markuu ku yidha shubhu jumluhu waa imise iska weydii baabkeed ujeedaa ku dhe horta baabkeed ujeedaa hadduu ku idhaa baabkii khabarkaan ujeeda dee waa laba waa daraf iyo jaariye majruur hadduu ku idhaa baabkii siladaan doonayana waa saddex ku dhe waayo shibhir jumluhu baabkan marka la joogo saddex baa isla soo hoos gala jaariye iyo wafi masl fane markaa su-aasha dib ugu celiyo baabkeed ujeedaa ku dhe hadduu kuhaa baabkii siladan doonaya waa saddex baa lagaa yidhi kudhe hadduu kuhaa baababkii kalean doonayaan dee laba ahaan jiren ku dhamayn time ka soco faama silatu siladi fa hiya siladii kainatu waxayaate calaa darbayni laba qaybood jumlatin bay ahaatay washibi jumlatin bay ahaatay waljumlatu jumladu kainatu waxayaatay calaa darbayni laba qaybood ismiyatin bay ahaatay wa ficliyatin bay ahaatay wa sharduhaa wa shardu ljumlati lwaaqicati silatan jumlada silada dhacaysa shardigeedu amraani laba amar weey ya amraani laba amar wey jumlada dhacaysa he jumlada silada dhacaysa laba shar shardiga loo shardiyaya laba arrimood weeyaan laba arimood weeyaan culimay labadii arimood ba uu tilmaamay wuxuu yidhi wa sharuhaa ah, wa sharuhaa jumlada silada dhacaysa shardigeedu amraani laba amar weey ya amraani waa tasniyo wa sharuna waa mufrad haye hmm, ka warrama ya sharduha shardigeegu amraani duu amrin waa ah, mid laba amar saaxiib ah mudaafki duu amrini mufradun mudaafan limacrifatin yacun hal wuu ka koro ilaa laba ilaa saddex buu noqonaya de marka sharduhaadana ayaa ayaa mufradun mudaafan limacrifatin yacuma marka labana mina soo hosgelin mudaabaqad marka wa iska xasilasaada axaduhumaa labada amar midkood an takuna maxamed axaduhaa waa mubtade khabarkii kownka lasoo dhalaalinayo axaduhumaa labada amar midkood an takuuna kownuhaa jumlada ahaan sheeg way khabariyatan khabariya ay noqoto acni waxaan ujeedaa buu leeya ibn hishaam haddii aan ahay waxaan ula jeedaa acni khabariyada waxaan ula jeedaa muxtamilatan mid ixtimaalaysa lisidqi runya walkadibi been runya been bay ixtimaashaa jumla khabariya oo maxay runiyo been bay noqotaa labadaba runiyo been ayay noqotaa waaya waa jumladu markay khabariya tahay weynd khabariyana waynu soo marnay de xalay bayn soo sharaxnay oo khabariyatun lafdan wa macnan baynu nidhi lafdan baynu nidhi oo amar iyo nahyi waa ynan ahayn wa macnan baynu nidhi oo jumladii maxaa ku baxday khabariyatun lafdan dalabiyatun macna mayna intaas ku bixin intii baa ku baxaysa marka acni waxaan ujeedaa bu ihi muxtamilatan mid ixtimaalaysa acni waxaan ujeedaa muxtamilatan baan ujeedaa mid ixtimaalaysa lisidqi run iyo walkadibi beenba labadaba way ixtimaalaysa ya labadaba he way ixtimaashaa min hayri nadari ilaa qaa'iliha ka ku qawlay kolkaan la eegin ka ku qawlay markaan la eegin bay ayay noqotaa he mid run iyo been labadaba ixtimaasha laakiin qaa'ilka ku qawlay haddii la eego marna run maxdigay noqoni marna been maxdigay noqoni ana rasuulullaahi waa jumla khabariya soo ma nebi maxamed uu ana rasuulullaahi iyo rusushii ka horeysayba dee waa sidqi waa run maxdiya wey musalamatulkadaab markuu leyahy ana rasuululahi ka war dee waa kadib iyo been wey markaa eeg muxtamilatu lisidqi walkadib ah, mantiqii meelaasa laga ararkay waa xilima waa min hayri nadari ilaa qaa'iliha ka ku qawle markaan la eegin laga indhalaabto wey ee aan la eegin ciddii ku hadashade markaasay runna noqon kartaa beena noqon kartaa lakin ka ku qawle haddii la eego ama run maxdiya noqoni ama been maxdiya noqoni sooma ka soco marka falaa yajuusu marka ma banaano jaaa waxa yimiday alladii kiibaa yimiday idribu garaac ya jaaa waxa yimiday alladii kiibaa yimiday idribu garaac idribu ma khabariya may waa dalabiya soo ma waa dalabiya de markaa dalab jumle dalabiyi ma noqoto ya sila ma noqoto de sheekh ma sila noqota maya ma noqoto dalabiya tacriifkeega waan soo sheegnay dalabiya maxay ahaan jirtay tacriifkeega ya jumlada dalabiya tacriifkeega maxaa cabdishakuur jumlada talabiya tacriifiya muxuu ah waxa lagu dirayo markaa waxa lagu diraya la dhaa soo ma de oo markaa waxa lagu amraya de ee same lagu leeyahy soo ma waa saa weeyaan de fain taahara wujuudu macnaahu can wujuudi lafdihi fa huwa alabun de fain taahara wujuudu macnaahu macnaha helitaankiisu haddii uu ka dambeeyo can wujuudi lafdihi lafdiga helitaankiisa fa huwa alabun waa alab qum kac kolkaan ku idhaa midkee soo horeeya macnaha iyo lafdiga lafdigaa horeeya markaa fain taahara haddii uu dib maro wujuudu macnaahu macnaha helitaankiisu can wujuudi lafdihi lafdiga helidiisa haddii uu ka dambeeyu lafdigu soo horeeyo fa huwa alabun de mayna dalabayn markaa qul markaan ku idhaha kelmaddii aan ku dhawaaqo ayaad ficilkii samaynaysaa de qul dhe markaan ku idha xilmaad odhanaysaa de markaan ku dhawaaqo qushii markaa maxaa soo horeynaya lafdiga marka jumla dalabiya tacrifkeegu waan ta iska xifdiyaya fain taahara wujuudu macnaahu can wujuudi lafdihi fa huwa alabun jaa ladii kiibaa yimiday idribu gala walaa jaa waxa yimid aladii kiibaa yimiday bictuka waan kaa gaday walaa jaa waxa yimid aladii kiibaa yimiday bictuka waan kaa gaday waan kaa iibiyey bictuka waan kaa gaday tanna waa inshaaiyi ma iminkaan kaa gaday bade inshaa'iyadana maxay maa qaarana lafduhaa macnaahaa lafdigiiyo macnuhu hadday wada xidhiidsadaan oo mar keliya ay wada noqdaan waxaa la dhada inshaaiya la dhada inshaaiya la dhada maa qaarana lafduhaa macnaaha waa inay lafdigii macnihi xidhiidhaan bictuka markaan ku leeyahay dhawaaqan aan ku dhawaaqay iyo garitaankii mar bay wada dhacayaan zawajtuka baan ku odha imika ya markaasaa ugu dhawaaqdade macnihiina waa la helay de maa hawshaasi way kugu xidhantay wey ya hawshaasi waa maqbuulo wey soo ma markaa walaa jaa aladii kii baa yimiday bictuka waan kaa gaday ma banaano waa in shadee soo ma xilima idaa qasata waa markaad ula qastido bihi bitukow alinsha insha waa markaad ula qasto laakin haddanaad insha ula qastin ka waran insha haddana ula qastin waa sax jaaa waxaa yimidday alladii ki bictukow hadda ka hor aan kaa iibiyey ninkii horey aan kaaga iibiyaa yimiday insha hadda ugama jeedide laakin bictukow waan kaa gaday kolkaad leedahay de waa insha soo ma ya sawajtuka waan kuu guuriyey mayna inshaan bictuka waan kaa gaday mayna inshaan laakin haddayna insha aanad uga jeedin waa sax waa kasba kule idaa kasata waa markaad ula jeedo bihi bictukahu alinshaa waa markaad inshashe hadda la curinay markaad uga jeedid wey wahaadaani labadan tusaale multabisaani laba ku dheehan weeyi bikhilaafi qawlika qowlkaaga khilaafkiisay ku dheehan yihiin jaa waxa yimid aladika abuuhu aabihi qaamin mid taagan uu yahay jumladaas waa jumla khabariya wa jaa aladii kiibaa yimid darabtu hadda ka horan garaacay waa jumla khabariya wey mayna saxayn markaa jumladu waa ina khabariya tahay shardiga koowaad waa maxay an takuna ljumlatu khabariyatan waa inay jumladu khabariya tahay dalabiye waa inayna noqon inshaayana waa inayna noqon khabariye maxaa la idhahdaa maxtamala sidqa walkadiba inshaa'iye maxaa la idhahdaa fain taahara wujudu macnahu can wujuudi lafdihi fahuwa alabun maaa alabiy maxaa la dhahdaa inshaa'iya maa qaarana lafduha macnaha waa mayna basidayn wathani shardiga labaad an takuna waa inay tahay hiya jumladii mushtamilatan mid koobsanaysa oo wadata waa inay tahay calaa damiirin damiir mid koobsanaysa damiirka mutaabiqin mutaabiqaynaya lilmawsuuli mawsuulka mutaabiqaynaya fii ifraadihi la keliyeelidiisa mawsuulka la ku mutaabaqaynaya damiirkaasi wa taniyati taniyeyntiisa wa jamcihi jamcintiisa wa tadkiirihi labayntiisa wa taniitii dhadigeyntiisa intaba ku waafaqaya waa inay wadato damiir damiirkana waa inuu mutaabiq yahay mawsuulka mawsuulka xaguu ka mutaabiqaynaya lix dhinac fi ifraad fi taniya i ljamc i tadkiir i tanii shan wey marka shantaas ka mutaabaeynaya naxu ja waxa yimidday alladii kii akramtu aan maamusay hu ladiga jaa waxa yimiday alladii kamiya alladii kiimanaan alladii kiibaa yimidde waani kolkii wahaadaa kaaga macnaynaya kiide iska ilaali marka ja waxa yimidday alladii kii akramtu aan maamusay hu ladiga mayna mutaabaqayn mika lafdan waa macnan way ka mutaabaqaysatay wajaad waxaa timaday allatii tibaa timaday akramtu aan maamusay lafdan waa macnan maaha ja waxa yimidday alladani labadii akramtu maan maamusay walataani labadi akramtumaan maamuusay akramtuma tasniyadu labadaba ku wada dhacda wladiina jamci ragga akramtumaan maamuusay walaa i dumarkii akramtunaan maamuusay mayna basidayn lakin waa xilima waa markuu mawsuulku naska yahay weyi iska ilaaleeda waa markuu mawsuulku naska yahay weyi ayaa mutaabaqadaasi ay shardi tahay mawsuulku hadduuna nasayna mushtaragu yahay ka waran mawsuulku haddii uu mushtarag yahay marna lafdigaa laska mutaabaqayn karaa marna macmaha ah, mar lafdigaa la iska eegi karaa lafdigi maadaama mufradk mufrad baa laga dhigi karaa saxiix marna macnaha macnihi maadaama taniya ka yahay ama jamcu ka yahay macnaha la waafajinaya wa minhum man yastamicu ilayka wa minhum man yastamicu ilayka maxaa la eegay iminka waa mawsuulkii mushtarag ama wa minhum waxa kamida ba la yidhi mana jamcayn man baa kamida yastamicu haddana maxaa loogu celiye huwa oo mufradnimoa lafdigun baa la eegay de manta lafdigeegun baa la eegay wa minhum man yastamicuuna ilayka suuratu yunusna wa minhum man yastamicuuna ilayka maxaa la eegay macnaha la eegay markaa jamc baa lagu celiya yastamicuuna ma jamc lagu celiy jamc baa lagu celiya markaan mawsuulkan lagu leeyahay damiir waa inu wato mutaabaqeeya waa mawsuulka mushtaraga wey ama waa mawsuulka naska ama ka kala miya macnahana waa loo ogi karaa muxuua ishee ya e, lafdi ahaana waa loo waa loo eegi karaa wax iltibaas meesha haddii aanu dhici karin weyan ka soco marka xadfu lcaaidi caaidkii baaba la goynaya maantana wqad yuxdaf in la xadfa ayaa la arkaa alcaa'idu caaidka in la xadfa ayaa la arkaa waqad yuxdaf in la gooya ayaa la arkaa adamiiru damiirka oo caaidka in la gooya la arkaa sawaan waxa mida kaana haya marfuucan haya aw mansuuban haya aw mahfuudan bilidaafati haya aw mahfuudan bilxarfi haya mayn intaa ku doona ha noqday waa la goyn karaa bu guuri caaidka maxaa aslo alaslu an yakuna madkuuran alaslu an yakuna madkuuran qad maanta maxayna tusinaysaa taqliil dade waqad yuxdaf in la xadfaa la arkaa wal kolka asalkii maxaad ka fahmaysaa walaslu an yakuna madkuuran caa'idka maxaa salo inuu yahay madkuur waka haddaba isaga marfuuca la xadfi karaa wadalika tusaale naxu qawlihi tacala ilahay qowlkiisa weeye allah uu yidhi uma lanzicanna uma lananzicanna ah, siibne oo siibne oo siibne min kuli shiicatin firqo kasta ayuhum koogii ka siibne huwa isagu ashadu daran ay alladii ka huwa ashadu daran ayuhum imika waa mafcuul waana mbni de mafcuulku mansuub bu ahaan jira waa mbni soo ma ayuhum waa mbni haye me caaibkii me caaibkii wuu go-an yahay isagii oo marfuucuna go-an yahay le waa mubtada waa huwa ashaduna waa khabarkii sadru silihii baa go-an weeyaan maanta iminka sadru silihii baa he ayaa go-aanoo caaidkana ah waana marfuuc weeyi war intaa ma isla fahnay uma lananzicana min kuli shiicati ayuhum ashaddu waxa go-ani waa maxay waa caaidkii isagiioo marfuucuu go-an yahay waana sadru silati silada sadrigeega awelkeega weeyaan laakin shuruud lixaa loo shardiya laskama goynayo shek iska go-un ma lix shardi loo shardiya saynu mutamimad ba kusoo qaadano saxiix wala la haddaba ayu ilaa mutamimadi wayna soo hormari jirte lahaa arbacu xaalaatin afar xaaladood bay leedahay tucrabu fi halaatin minha saddex kamida waa mucrab hal xaalana waa mebni arka warama ayu way ku daba socon manta in iska reebtid maylan ayo imse xaaladood bay leedahay afar saddex xaaladood waa mucrab hal xaalana waa mebni kitaabkaa dhigaya la socdaad ma idaa udiifat wadukira sadru silati haddii la idaafeeyo sadru silihiina uu joogo mucrab bay kaa noqotay waar masle fane yucjibunii waxa yaabgelinaya ayuhum kooga huwa isagu qaa'imun taagan sadru silihimuna huwa hayn waa huwa dhade waa huwa ayub markaa waa maxay waa mucrab weyi waaba faacilkii de ya waaba faacilkii waa marfuucba de faacilku mana marfuucaysa waaba marfuuciisi laba aw dukira sadru silati walam tudaaf sadru silihiin baa la sheegay lakin lamay daafayn markaana waa mucrab yucjibunii waxaa yaabgelinaya ayunkii huwa isagu qaaimun taagan ah, ka taagan baa yaabgelinaya ayun iminka lamay daafayn lakin maxaa sheegan sadrusilhi eeg markii hore way idaafaysnayd sadrusilahana waa la sheegay iminka idaafadii a ka go-an lakin sadrusilhi baa la sheegay waa mucrab markaana waa imsa dee laba lama idaafin sadrusilihina lama sheegin yucjibuni waxa yaab gelinaya ayun qaimun ayun qaimun ka waran kolkaana lamana idaafayn sadrusilihina ma sheegno imise goor bay mucrab tahay saddex marka la idaafeeyo sadrusilahana la sheego marka sadrusilaha la sheego aan la idaafayn marka aan la idaafayn sadrusilihina aan la sheegin maxaa soo hadhay marka ya xaalad u dambaysa waa la binaynaya ha kuwii haayaadkii lagu shabaaya soo haayaadkii marka qabl iyo bacdi xaaladii la binayn jiray soo ma markii wey waa maxay ya waa la idaafeeyey ma idaa uifat lafda wa kanat sidru silati damiiran maxduufan aan waa la idaaiyey lafdi ahaan baa laga idaafiyey sadrusalihina waa maxduuf wey sida ayadan quraanka ade ayu waa maay maan la idaafayn ya lafdi ahaan baa laga idaafiy maydaan arkin laakin sadrusalihiba maxduufa sadrusalihiba ayaa maxduufa inta ma isla ani ma isla ani ma kaadidkeeguna muxuu ahaa iyadoon idaafaysnayn laakin sadrusalihu joogan muxuu ahaa mucrab bay ka ahayd marka saasay noqonaysa afarta xaal leeda iska ilaaliya waa yahay ayuhum kooga huwa isagu ashadu daran markaa isagao marfuuca lagu caaidki ashardu lwalu an yakuna mubtadaan hayra mansukin mubtade ya aan naasikh ahayn waa inuu yahay ega huwa ma mubtade naasikha maya soo mubtadu yahay soo ma ah, naskina gelin maxaa kolkaa waa la goyn karaa wa he waa la goyn karaa waa an yakuna mubtadaan hayra mansukin waa shardiga koowaad shardiga labaad wa an yakuna mukhbaran canhu bimufradin mufrad waa in lagaga abro ashadu mina mufradayn ashadu waa mufrade waa in mufrad lagaga abro shardiga saddexaad wa an laa yakuna bacda nafyin nafyina waa inaanu ka horeynin iminka nafyi mu ka horeya maya shardiga afraad walaa adaati xasrin adaatu xasrina waa inaanu ka horeynin waa imisa ya afar dhade afar mn an yakuna mubtadaan hayra mansuukin laba wa an yakuna mukhbaran bimufradin anlaa yakuna bacda nafyin anlaa yakuna bacda adaati xasrin waa imisa afar anlaa yakuna macuufan calaa hayrihi isaga hayrkii waa inaan lagu sii dul cadfayn oo isagii waa inaanu ahayn macuuf hayrkuna waa inaanu ahayn macuufu alayhi shan soo ma wa anlaa yakuna macuufan alayhi hayruhu isaga waa inaan hayrkii lagu soo dul cadfayn oo isaga aanu noqonayn macuufu alayhi hayrkuna aanu macuuf noqonayn waa imisa lixdaa shardi halkaasad ka qoran doontaane lixdaa shardi weeyaan ayaa loo shardiyaa marka la goynayo isaga oo marfuuca armayslan ka soco markade aw mansuuban isagoo mansuuba la gooya isagoo mansuuba sawaan waxa mida kaana haya marfuucan haya aw mansuuban haya dhadi naxu wama ladii ka camilad ay shaqaysay aydiihim gacmahoodu qaraa wuxuu akhriyey ayru xamsata xamse hayrkii walkiisa ayuukis hayrkii wa shucbata shucba hayrkii camilat humay akhriyeen bilhayha bayna ku akhriyeen cala asli asalkii xaalada ay ku sugan tahay marka asalku waa maxay waa dikrulcaaidi ba asal ade in caaid kala sheega asal ade marka iyago asalkiiba kusocdaan bu kuyiri wa qara waxay akriyeen haulaai kuwani kuwade xamse iyo kisaayi shucbana waxay akriyeen bixadfiha hada goynteeday akriyeen marka iyo hada goynteeda akriyey xamse iyo kisaayi iyo shucba inta kasoo hadhayna maxay akriyeen iyadiyo sugan marka qiradan uga daliishanayna waa qiraa'ada xamse iyo shucbe iyo kisaayi oo iyagu way gooyeen marka waa iyadiyo mansuubayna gooyen iyadiyo mansuuba marka la gooyana laba shardi qaado an yakuna muttasilan waa inuu muttasil yahay munfasil waa inaan ahayn an yakuna ama amilatu mayna mutasilan waa inuu mutasil yahay shardiga labaad wanaasibu ficlan taaman o waصfan ayri sifati al o waصfan hayri silati al an yakuna ficlan waa inuu ficil yahay taama weliba taamo ficil naaqisa waa inaan haynde saxiix wala lah o waصfan ama waصfi waa inuu yahay waصfigaasi laakin al waa inaanu sila u hayn ila waصfigu albu sila u noqon jira ma al waa inaanu sila udhicin al waa inaanu sila udhicin mllahu mulika famdn mutamiyada kuso qaadn ma mllahu mulika mutamiyadi kumaynaan soo qaadan mutamiyadu ku qornay mllahu mulika faxmadanhu saasuu aban filaya markaa maadaasaa mawsuula mllahu maldika allahu alle mulika uu ku siiyo mulika waa muna wasfian caidkii baa go-aan de u nasbinaya mulika huweyaan muliye ka huweyaan de waa mislean de alna silow maaha de ma al buu silow yahay marka mansuubka maxaa loo shardiyaya laba an yakuna muttasilan wa an yakuna ficla taaman o wasfan hayra silati al intaa masl fani waa mansuubkii markaana ka soco aw makfuudan inuu yahay mid la khafdinayo bilidaafati idaafa lagu khafdinayo idaafada kale makfuud kaleba ka soo baxayaan makfuudun bilidaafati makfuudun bilxarfi de ya mena intaasunayn o mahfuudan inuu yahay mid lagu khafdinay biidaafati idaafo ka qawli tacala ilahay sariya qawlkiisa wey faqdi ay yidhahdeen xukmi fircoonow maladii ka xukmi anta adigu qaadin ay qaadiihi mid xukminaya aad tahay ey maladii ka xukmi anta adigu qaadiihi waa kaa keenaba ka xukminaya aad tahay hal shardi isna iska qaado hal shardi oo keliya iska qaado yana kugu fara badan be an yakuuna almudaafu wasfan naasiban ya lilcaaidi taqdiiran hayra maadin an yakuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay waصfan waصfi waa inu yahy waa waصfi ism faaciliyo ism mafcuuliyo naasib waa inu yaho caaidka waa inuu nasbinayo maadina waa inaanu ahayn maadina he ya waa inaanu ahayn de waa qaadi mayna waصfi ahayn muna caaidka nasbinayn mafcuulnima u haysta ilen taqdiirantu waa maxay dee faacilkiis ba istaaran soo ma hudana mafcuulnima u haysta haye maadina maade maadi kamaad laqmayn maadi aad xukminaysid wey xukminayo soo socda weyan amaadiba halkaa shirdiba isna loo xidha halkaa shirdi isna uxidh iyo wa qawlu shaaciri shaacirka qowlkiisa weeyaan satubdi laka alayaamu ma kunta jaahilan wayatika bilakhbaari man lam tuzawidi darafat ibn cabdi somal wuxuu yidhi satubdi satubdi laka alayaamu ma kunta jaahila satubdi waxay muujin doonaan laka waxay kuu muujin doonaan alayaamu maalmuhu waxay kuu muujin doonaan ma ay maldii kaayay kuu muujin doonaan kuntaa tahay adigu jaahilan ay jaahilahu maaga mid jaahilkaa wayaatiika waxa kuu keeni doona bilakhbaari wararka man ruux baa kuu keeni doona lam tuzawid anad sahay siinin adigu manka ruux anad qarshiba u dhiibin unbaahe isagoo cararaya ku odhanaya war waxa dhacay moogtahay meeranayn wayatiika bilakhbaari man lam tabic lahu batatan walam tadrib lahu waqta mawcidin wuxuu kasii dambeeye weliba waxaa kuu keeni doona ruux anad shaar yarna u xidhin hal ana aanad u iibin halkaa igu keenna warka anad ku oran <laughs> ya waxa ugu degdeg badan mataqana waa waruna moogta oka marka maxalushaadkeena ka qaado ey maka kunta atay jaahilahu mid jaahilka maadanaa mawsuula jaahilna waa ismigii faacil waa wasfigii caaidkiibuu nasbiyey wuuna khafdinaya de dhinac marka laga muna khafdini ila idaafanimuu ku khafdisan waka waayahay aw makfuudan inuu yahay mid la khafdiye bilxarfi xaraf lagu khafdiyey naxwu qawlihi tacaala yaakulu waa cunayaa nebigu mima ka xaggiisa ayuu wax ka cunayaa taakuluuna ad cunaysaan idinku minhu xaggiisa aad ka cunaysaan wayashrabu wuxuu ka cabayaa mima ka xaggiisa ayuu ka cabaya tashrabuuna aad ka cabaysaan minhu jinsigiisa aad ka cabaysaan waxaad cabaysaano kale isna ka cabaya kaad cabaysaan jinsigiisa oo kale ayuu isna cabaya ey minhu xaggiisa aad ka cabaysaan kana u fiirso isna waxaa loo shardiyaya saddex shardi waa makfuudun bixarfinka saddex shardi baa loo shardiyaya an yakuuna ismu lmawsuul majruuran bixarfi jarin ismiga mawsuul waa inuu yahay mid lagu jaray xarfu jar ismiga mawsuul ee silada u baahan laftiisa baa lagu jaraya xarfu jar an yakuuna ismu lmawsuulu majruuran bixarfin waa in lagu jaray xaraf waa in lagu jaray war kowdhade taas mayna mid ahayn laba an yakuna alxarfu ladi an yakuna alxarfu aladi jara alcaa'ida mumaatila bixarfi ladi jara almawsuula xarafka mawsuulka jaray iyo xarafka caa'idka jarayana wayna isku mid yihiin labo an yakuna mutacalaqu lxarfayni waaxida fi lmaadati wlmacna mawsuulka ka jeray wuxuu ku tacalluqayo caaidka ka jeray wuxuu ku tacalluqaya waana isku mid yihiin xagga maadada lafdi ahaan iyo macna ahaanba wayna isku mid yihiin waaba isa sharday saddexdaa u eeg marka de isna saddexdaa u eeg waaya eega u fiirso mima tashrabuna soo maaragti ya mima tashrabuuna eega maadaasaa mawsuuladiya waxaa shardiya baynu nidhi an yakuna ismu mawsuulu majruura bixarfi jarin